bismi illah alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cala rasuuli illahi sala allahu alayhi wasalam asalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatu waa tasjiilaat alxuseyn alislaamiya ama dubista diinka alxuseyniya kana waxaan idinku soo gudbinaynaa casharka afar iyo afartanaad ee kitaabka nuur lyaqiin waxaana soo jeedinayaa sheekh maxamed sheekh cumar diri wanastakfiruhu wanastahdiih wanacuudu billahi min shuruuri anfusina wa min sayi'aati acmaalina man yahdih illahu falaa mudila lah ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أما بعد waxaynu ku dhex jirnay munaafiqiinta iyo dabkii ay ka dhex shideen qarnigii u khayrka badnaa asxaabtii nebiga waaya falaa tan waxa uu ihi falaa tunfiquu calayhim xataa yanfaduu min cindi waxba ha siinina ilaa ay ka kala yaacaan ilaahay baa wuxuu ihi hum aladiina yaquuluuna laa tunfiquu calaa man cinda rasuuli illaahi xataa yanfaduu walilaahi khazaa samaawaati waalard walaakina almunaafiqiina laa yafqahuun wata aayaddaasi tilmaamayso waa inta ay tilmaamayso wa kaana fii majlisihi shaabun meeshuu ninkaasi waxaa ka deldelayay nin dhalinyaro ah ayaa fadhiyey xadiidu sin da yar tahay qawiyu lislaam iimaankiisu islaamkiisu xoog badan yahay ismuhu zayd bnu arqam asxaabiga qaariga ahaa wey zayd ibnu arqam waa asxaabtii markaa nabiga calayhi salaatu wasalaam faabara rasuul llahi faakbara rasuula allahi alkhabara akbara rasuula allahi alkhabara akbara laba mafcuul bay qaadataa ka hore waa rasuul allahi ka dambena alkhabara warkii wuxuu gaadhsiiyey nebiga warkii ayuu ninkii soo qaaday dhallinyarada ahaa dabeedna wuxuu ku yihi nebi maxamedow waxaan la kulmay munaafiqii oo sun faafinaya oo sun sii daynaya oo kabacaya waxaye waxaye waxaasaanuu yidhi fataqayara wajhu wejigii nebigaa isbedelay ilaa wuxuu arkayaa nacrata aljaahiliya nacaybsiyo iyo naxligii qabiilku qufay wa qaala yaa ghulaam lacalaka qadibta calayhi faqulta maa qult nebigu wuxuu ku uhi warniya u dhallinyarada ahay ma laga yaabaa inaad u cadhootayoo aada ka sheegtay waxaan aad ka sheegtay lacalaka qadibta calayh inaad u cadhootay ma laga yaabo faqulta maa qult dabeetana waxaan aad ka sheegaysa aad ka sheegtay wuu iska mashqicinaya ama waa iska hubinaya faqaala wuxuu ihi saxaabigu wallaahi yaa rasuula allahi laqad samictu waan maqlay isagoo waxaa sheegaya maaha waxaan ku been abuurayo qaala markaa wuxuu yihi lacalahu akhba'a samcuk ma laga yaabaa in maqalkaagu gafay oo waxaani sidan aada u sheegaysa aanu ahayn fasta taa waabu akidayba lacalahu akhba'a samcuk su-aalba mahaatani waan malaha waxbaa siyar mootiisa faista'dana cumaru arasuula cumar bn khaaab baa nabiga fasax wuxuu u weydiistay fii qatli ubayin ninkan gaalkee munaafiqa inuu dilo de kol hadduu ninku waxaasoo ka waxaasi kasoo soo neef neefe aan khaarajiya buuli aw an ya'mura axaddan hayrahu ama cid kale inuu faro nebigu biqatlihi inuu dilo ama aniga ii fasax ama qof kale u diro hala aamusiiyo kan fanahaahum can dalik nebigu arrintaa wuu diiday wuxu inagada inaga daabala ku dhacda wa qaala markaa wuxuu yihi nebigu kayfa yaa cumar dee cumarow sidaynuu dili idan haddaynu dilo yataxaddathu annaas ama taxadaa annaasu ana muxabadan yaqtulu asxaaba dadkaa waxay ku sheekaysanayaan nebigu inuu asxaabtiisii laynayo noocanaa asxaabi lamoodaya inkaarta ku dhacday ee ina dhex midhiiqinaya balaaye kudhacdaygaa inagu dhex jira asxaabibaa la moodaya qaar badan oo jaaniska doonaya inay ka faa'idaystaan waxay odhan doonaan maxamed asxaabtiisii buu dilaya waa siyaasadda iclaamka ayuu ka feejigaya nebigu calayhi salaatu wasalaam ilaan dadku had iyo jeer solay kula doon doonayaan iyo si ay kaaga faa'idaystaan marka meelaha ay kaaga faaidaysan karayaan laba gale waa laga feejignaadaa dembiba ha gala laakiin dhibaataa ku jirta kan inaynu dayno dilkiisana dhibaato ka weyn baa ku jirta yurtakab akhafu lmafsadatayni bijtinaabi akbarihima labada dhibaato ta weyn iyadoo laga fogaanayo tayar baa la iska xamilaya ilan intaan uu leeyahay bay kaani ku dhacday waa suldaan khariban wey uma adina biraxiil nebigu xal keenay marka calayhi salaatu wasalaam si aanay dadku uhelin janis hadalka iyo wuu yihi baa la yidhi qiila waqaala qiila waqaala si aan madkhal iyo janisba loogu helinba ayaa wuxuu keenay hawlgelin oo waxaan dadku hadalka iskuma afkartaan laakiin hawsha waa la isku afkartaa si kale haddii loo dhigo waxyaabaha ummadda lagu jiheeyey ka mid tahay in camal loo sameeyo haddii dadka shaqo loo samayn waayo waxa macruufa dee hadalkay shaqo ka dhiganaya ila qofka bani aadamka ahi tamar buu leeyahy tamartiisan inuu la yuururo ma raba inuu qarxiyuu rabaa haddii tamartaa xagga khayrka lagu qarxin waayo xagga sharkaa lagu qarxinaya wixii uu ka faaidaysan lahaa iyo wixii uu sheekayn lahaa iyo wixii ishaleeli lahaaba nebigu calayhi salaatu wasalaam hadalkii shaqu uga sameeyey oo ah in la geedi geliyo dadka gebigoodaba imikay degeen soo ma aha oo weli may nasanin yee hadalkaba nasasho u heline isugu bixis buu ka dhigay socodka qof musaafirahoonan istow laga dhigay wo socodkiisu uu noqday socod dheer hadaluma jooge hadal aynoo dambeeye horta aseexana un wey waay xalkaasuu keenay nebigu siyaasaddiisii xakiimka ahay uma adina biraxiil nebigu dadka wuxuu faray in la guuro fii waqtin buu faray waqti lam yakun yartaxilu fiihi oo aanu guuri jirinba wakti aanu colka geedi gelin jirin buui hala guuro oo ah xiina ishtadda alxar waktigii kulaylkuu adkaa duhurka had jeer waa la harimadegi jiray waktigii la harimadegi jiray ayuu ha lagu hinjiye socod ila balaayo ka weyn baa timide yaqsudu bidalik arrintaa wuxuu uga jeedaa calayhi asalaatu wasalaam shaqla annaasi can itakallumi fii hada almawduuc dadka inuu ka mashquuliyaa buu doonayaa inay ka sheekeeyaan arrintanba atakalum fii hada almawduuc sheekadan iyadaa inay ka hadlaanba uu xasba lilbaab albaabku xidhaya yaan lababa afka jugisa siininoo aanay afkaba isla helinba laba fa usayd ibnu xudayr asxaabigaasoo nin qaali ahaabaa nebiga u yimi wasa'alahu wuxuu weydiiyey can sababi alirtixaali fii hada alwaqt sababta loo guurayo goorta ila caado kuuma ahayn waktigan in la guuro maxaa kalifay goortan inaynu guurino nebi allow kuma haysto mucaarif kuma ahae yastafsir laakiin bal sababtu weydiinaya istifsaar faqaala wuxuu ihi awamaa balagaka miyaanu ku gaadhin maa qaala saaxibukum kii ardaagiina ahaa wuxuu yidhi saaxiib baa tiinoo munaafiqnimaa ku saaxiibtiin macnuu maahe kii idinka ahaa unbay ka dhigantay arkii xaggan ka soo jeeday meeshiina balaayadu wuxuu yihi miyaadan ogeyn zacama wuxuu sheegay munaafiqaasi annahu in rajaca ila almadiina hadduu madiine ku noqdo layukhrijanna alacazu minha aladal ninka casiiskii wuu ka saari doonaa kadulligaa ah. eraygaasuu yidhi de inagii baabu daduliya nagu sheegay sina casiis buu sheegay marka dadkaynu meel u samaynaynaa dadka laabadda an nuwajiha annaas dadkaynu hawlgelinayna fa qaala markaas saxaabigu wuxuu uhi anta wallahi yaa rasuula allah adiga ayaa rasuulkii ilaahayow tukhrijuhu in shit haddaad doonaysa adaa saari doora ka wax saaraya isaga maaha laakiin haddaad doonaysa inaynu saarno adaa saari kara kaasoo adaa mastaafur kaga qori kara madiina anta wallah yaa rasuul allah waan dhaartay nebi allow adiga ayaa tukhrijuhu inshid haddaad doonayso adaa saari karaa isagu kuma saari karo huwa wallaahi dhaliil wa anta alcasiiz adiguna waa waxaad tahay ka casiiskaee sharafta leh qaaliga ah isaguna waa ka dulliga ahee liitee xaqiirka saasuu ihi saxaabiga waa isku qabo uma saara calayhi salaatu wasalaam binnaas dadkiibuu nebigu lugaysiiyey wuu geedigeliyey sayran xafiifan socod deg dega ah. socod aan nafis ahayn ee tallaabo kulul la qaadayo xafiifku waa sariican geedi kulul tallaabo kulul la qaadayo xataa aadathum shams ilaa qoraxdu ay dhibtay oo la dhidhiday oo naftu qabatay dadki fanazala binnaasi dadkii buu dejiyey falam yalbasuu mabay joogjooginba in wajaduu markii ay heleen aamasa alard dhulka taabashadiisa xataa waqacuu niyaaman ilaa ay heleen ilaa ay seexdeen may joogin kol hadday dhinaca meel ay dhigaan helaan ilaa waxay la kolkii hore amar bay la ku soconayeene amarkuna wax sahlan maaha waa milatari amar ku socday ahaayeen dabeetana way dayaaneen markaa waxay xiisaynayeenun dhinaca meel ay dhigaan inay helaan waa taagu kuu sheegayo falam yalbasuu may nagaanin an wajaduu masa alard dhulka taabashadiisa inay heleen xataa waqacuu niyaama ilaa ay dhaceenba inay seexdaan masul ard dhulka taabashadiisu waxay sheegaysaa allow marun ma la degaaday lahay had iyo jeer marka safarku xiiqo ama gaadiidu gaari uu ku xiiqo ama dayuurad waryaa dhulka unina taabsiiya masal ard markaasay waqacu niyaama waa wada seexdeen wa kalama rijaalu min alansaar rag ansaarta ka midabaa waxay la hadleen cabdullaahi bna ubay ninkaa gaalkaabay kala hadleen fii an yadluba inuu ka doono min arasuuli listikfaar nebiga in uu istikfaar weydiisto falawaa ra'sa madaxiisuu marooriyey wastakbara wuu gafuur taagay ragga qaarkood baa la taliya waxay idhaahdeen waar ummaddiina waa isku dirtay nebiguna ku ogaa leebsuna baa kugu dhici doona inkaara kugu dhacdee nebiga ilaahay weydiistay inuu ku nabigu dembi dhaaf ilaahay ku weydiiye ilaahay dembi dhaaf weydiinay falawaa ra'sa asbarooris buu bilcabay isbaroorin wastakbara kolkaasuu isweyneeyey waidaa qiila lahum tacaalow yastakfir lakum rasuulu llahi lawow ru'uusahum wara'aytahum yasuduuna wahum mustakbiruun waa nalaguma hadleeya bay dhan maxaa dembi aanu gala sheegaysa wahunaa nazla cala arasuuli suuratu lmunaafiquun suuratu lmunaafiqiin nebiga waxaa ku soo degay halkaa suuradda la ydhaha suuratu lmunaafiqiin ayaa kusoo degtaynu iminka dhowr jeer soo qaadanaya inaynu akhriyayno allatii fadaxat cabdallaahi bna ubayin wa ikhwaana ninkan cabdilaahi la ydhaha iyo walaalihii way fadeexadaysay suuradda suuradda haddaad akrido way fadeexadaysay wasadaqat zayd bna arqam asxaabigii zayd la odhan jirayna suuraddu way u rumaysay ilaahay wuxuu ilaahay baa hambal ilaahay baa taskiyey ilaahay baa sheegay inuu run sheegay ile nebigu waa kii ku yidhi lacalahu akhdaa sarcu mar waa laga yaabaa inaad waxismoodsiiso maqalkaagu yaro gafaye malaha dhagaha wax kaa yar ba bow idhaahdeen balaya ku dhacday saa malaa waxuma odhane ilaahay arkaa muu socone uba xukumayba marka wasadaqat suuraddu zayd bna arqam asxaabigaana way u rumaysay kana way beenisay ida jaءaka almunaafiquuna qaaluu nashhadu inaka larasuulu اllahi wallahu yaclamu inaka larasuuluhu wallahu yashhadu ina almunaafiqiina lakaadibuun ka ilaahay ka waramaya ittakhaduu aymaanahum junata fasaduu can sabiili اllah inahum saaa maa kaanuu yacmaluun mar alla marka lagu soo ero dhaarun bay gaashaan ka dhigtaan waa kaa ilaahay tilmaamay meesha inaan dad kuu joogin qol foof ay yihiin waidaa ra'aytahum tucjibuka ajsaamuhum wain yaquuluu tasmac liqowlihim kaanahum khushubun musanada walamaa balaqa daalika cabdallaahi bna ubay bn walamaa balaqa daalika arrintaasi markay gaadhay cabdallaahi bna cabdillaahi bni ubayi waa waa ibnu munaafiq laakinahu mumin khaalis inankii wanaagsanaaye cabdilaahi bni cabdilaahi la odhanayay baa warkii gaadhay oo la yidhi aabbahaabaa inkaarahaasi ka soo yeedheen ummaddiina ka qaylisiiyi dadkiina madaxa isula dhacay inankana cabdilaahi bni cabdilaahi waad garanaysa ista'dana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam nebiga waxaabu fasax u weydiistay fii qatli abiihi aabbihii inuu dilo aan ku qusta bu ihi kan mar hadduu xaalkiisu halkaa maraya xadaran isagoo ka feejigan min an yukalifa bidalika hayra inuu arinta nebigu cid kale uxil saaro xadaran isagoo khawfan isagoo ka baqaya min an yukalifa inuu nebigu uxil saaro bidalika arintaa dilka ninkaa ah, hayrahu cid kale wuxuu ka feejigaya inuu nebigu idhaa nin kale soo khaarij fayakuuna cindahu dabeetana agtiisa uu noqdo min daalika qofkaa kale adqaanu waaxqaad naxl iyo xiqd fayakuuna cindahu agtiisa uu noqday ranka min daalika dilkaa cid kale ay dishay adqaanu diqnigu waa diqniga iyo xiqdigu de waa naxli naxli iyo iyo nuxuus qofka laabtiisa jirta naxli iyo nacaybshiyo faamara faamarahu calayhi asalaatu wassalaam nebigu inankii wuxuu faray bilixsaani inuu u sabafalo hagaajiyo ilaa aabihi aabihi waar waxba dili mayne adna laguu diri maayo mid kalena u diri maaye bal balaayadiisa inaga bustee buy alixsaan uley oo isku day inaad wax ka khafiifiso musiibadiisa musiibada iyo inkaarta uu qabo bal inaga bustee ninkana markiisa hore madiine joogay dee ansaar iyo khasraj iyo aws bay ahaayeen qolada khasraj buu madax ka ahaa wuxuu doonaya reer awsta in lagu daro madiina uu madaxa u weyn noqdo ama duubka u weyn ee meesha jooga kolkii rasuulku yimi sala allahu calayhi wasalam madax dhaqameedyadii kale nebiga ay soo dhaweeyeenay dee diintii garab siiyeen halkoodii baa loo daayay boosaskoodii laakiin isagu kolkuu xafiinta bilaabay iyo inuu nebiga ka hor yimaado ayaa laga hakiyey loo ictiraafi waayo wixii uu doonayay dabeedna caladiisu waxa ay ka kacday inuu raadinayay madaxtinimada ah madaxtinimada noocaas oo kale calada ka kacdaana dee qofkaan iimaan soo joojinaynin waa la godgalaya sidii baana kula gudganuu nifaaqii ugu dhintay munaafiqaas marka halkaa waxaad ka arkaysa ugu horeyn kisada markaa dib u jawaacdo wastafaadaat alqisa walcibar fiiha ayay ka mid tahay waxa la idhaahdo dadka had iyo jeer xumaanfalowga ah furayaasha ugu dhaqsaha badan ay isticmaalaan ayay ka mid tahay qabiilka waxaa la idhaahdo markay helaan cid u dhega nugul qofkaan iimaan iyo aqoon wanaagsan iyo waa aragnimo lahayna wax aada loogu tirtirsii kara wey si kale haddaynu u dhigno ama dhinac kale laga eegana dareenka noocaasa waxaa ku meeraysa dadka dembiilayaasha ah. qofku qof xariirahoo hufan haduu yahay waxaa ma hoos galo laakiin kol hadduu halkaa galo waxa weeyaan sida had iyo jeer dirxiga wasakda galo oo kale ayuu ka dhigan yahay markaasi looga hadho halkaa ugu libdho ayaa iminka dee qisada soo socota cayda caasha ama aflagaadada wixii sheegay dadkii muslimiinta nebigu xeer ciqaabeedkii uu ka fuliyey laakiin ninka kama fulinin waayo isagoo halkaasu ku libdhay taasina waa mid qofka muslimka ahayna runtii dee dadku inay meel meelun u taagnaadaanoo shaarka islaamnimadu wada qaado waa kaau nebigu ku waaninayo shaarka qabiilka waxa la idhaahdaa injiriyo wuxuu leeyahay takfi iyo iyo dukhaan markaad kol mid ka buufisaba tu kalunbaa soo kaakacaysa wax la hubo shaarka ugu nadiifsana dadku ay wada gashan karaan baaka iimaanka iyo islaamnimada hadday kaa diidaan inay gashadaanna dee waxaa la arki doonaa dulinka ay uga dhacaan shaararka kaley ay gashanayaan dulinka ay uga dhacaan baa la arki doonaa oona taa dee runtii dadka amni iyo iimaanba ka lumisa waaya waxaa kalooad arki karaysa insaan waa insaan alkamaalu lilahi walcismatu lirasuuli aw lirasuli ilahay unbaa dhamaystiran cismada iyo dhowrsanaantana rasuulka ale sala allahu calayhi wasalam ummaduna inkastoy tarbiyaysan tahay haddana leexleexaduu iska imanayaa oo dadku way ciirciiri karayaa duufaanada iyo dabaylaha tan aynu joogno ka dhacaya laakiin waxaa muhiima ah si deg dega ah in loo saxo adiga arkaya asxaabtii nebiga mararka qaarkood baa isku dhac iyo muran iyo isshiid baa iman kara laakiin si dhaksa mar walba usaxaye si dhaksa ah ayaa mar walba nebiga iyo asxaabtu ay gacanta ugu dhigi jireen laakiin marka xumaanta soconaysa iyo dad dadkeeda la daayo dee cid waliba way fasahaadaysa aynu qisada ka faadaysanayna kamid xadiidu lifk been abuuradkii lagu sameeyey xaaska nebiga iyo nin asxaabi ahaa oo safwaan la odhan jiro wanaagsanaa annaadiratu thaaniya dhacdada cajiibkee labaad ee yaab kale ee munaafiqiinta kasoo fushayna waxay ahayd inay been abuurad ka sameeyeen xaaskii nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo nin saxaabiya bay yidhahdeen way kala sinaysteen arrintiibaa dadka qaarkood sii wadwadeen arrintiibaa nebiga iyo ehelkiisiiba kacalaysii soo isku diri gaadhay arrintii raadadka ay reebtay waa raadad aada u khatar badan waa raadadka sabab u noqday dagaaladii muslimiinta markii ay fitnadii asxaabta dhex dhacday inay caashi soo safato mucaawiye oo cali ay ka hor jeesato maadaama kelmadaynu arki doonee basiidka ah cali uu yidhi halkaasuu shaydaanku ugu quflay marka adigu almuhim bal hadda dadka labaada ay shileen dad munaafiq shidaa muumin ku gubtaa baa layihi waa run dad munaafiq shiday ayuu kaa hore dab buu ahaa uu nebigu baktiyey kan kalena dab kaley soo shideen ma kulamaa awqaduu naara lilxarb adfaaha allah imisa dab bay shidayaan gaaladu siyaabo asaaliibta ay u shaqeeyaan asaaliibulkufaar ayay ka mid tahay in naartaa la shidayo kolba meel laga holciyo marka halkan laga baktiyo meel kale meel kale meel kale muslimiinta dhexdooda wahiya afdacu min alula tii hore wayba kasii liidataa wa ajlabu minha waanay kasoo jiidid badan tahay lilmasaaib balaayada wa ajlabu minha lilmasaaib way ka soo jiidid badan tahay musiibada tan soo socotaa dhibaatadii hore way ka daranta haddii musiiba uu niman lahaydna tani waa mid musiibada aada u soo jiidaysa jilaabidda waad garanaysa hiya ramyu caaishata sidiiqa zawji rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam bilifk waa ramyigii shiidkii xumaanta lagu shiiday ee xumaan lagu tuuray caasha oo run badnayd oo xaaskii nebiga ahayd ayaa ifki lagu sheegay been abuurad ayaa lagu sheegay ah, had iyo jeer qofka nadiifta ah ee wanaagsanee muuminka ahi waa maro maxamuudiya ah oo cad dabeetana munaafiqiintu inta ah burush madoobay la ag marmarayaan si ay kolba saa ugu saydhaan qof cadiinoo agtooda joogo oo sumcada iyo sharaf loo dad ka qaata ama ka jiita ama dadku ka raaca ma jecla dabeetana burushkaa madow ayay kolba saa ugu saydhayaan waaya fatahamuuha waxay ku tuhmeen bisafwan ibni mucaal asulami saxaabiga markaa asalami safwan ibnu mucaal asalami ninkaa isaga ah oo ah nin cajiib ahaayo mumin ahaayo wanaagsanaa shahida almashaahida kulaha maca rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam dagaal walba nebiguu la xaadiri jiray oo nebiguunbuu la socon jiray nin ninkaasay ku tuhmeen tuhmeenay yidhaahdeen isaga iyo gabadha ah waxbaa dhex maray ilaan afka munaafiqu waxba kama xishooba wadalika annahum iyagu lamaa danow min almadiinati kolkay madiine usoo dhawaadeen dagaalkaana laga soo noqday adina calayhi salaatu wasalaam nebigu wuxuu fasaxay laylatan biraxiil habeen buu hi hala guuro sabkii hore wuu baktiyey nebigu dabeetana markii madiine lagu soo dhawaaday ayaa habeen habeenada ka mida ah buu amar ku bixiyey oo lagu yeedhiyey oo la yihi colku ha guuro wa kaanat sayidatu caaisha caaishina waxayd qadmadad mid u dhaqaajisay liqadaa'i xaajatiha muraadkeeda si ay usoo gudatay halka banaanka u yaro baxday xataa jaawazat iljeish ilaa ay colka yaro naaftay baahidii bani aadamka kaadiya wixii lamid ahaa ayay yara baxday colka dabadiisa u baxday falamaa qadat sha'nahaa markay arrinkeedii soo dhamaysatay aqbalat ilaa raxliha degelkii ay jiiftay iyo ardaagii ila safar baa lagu jiraaye ayay usoo noqotay way soo laabatay macnaha falamasat shajaraha laabteedunbay taabatayoo fa idaa ciqdun lahaa waaba iyadoo kuul ay lahayd oo min jazci difaar meesha yaman lagu sameeyey jazcu hifaar macnaa waa madiinatu bilyaman meeshaasi baa lagu soo sameeyey ayay weyday taasunbay qadin qadacawaaba isagoo go-ayba ciqdigu waa kuul kuul meeshaa lagu soo sameeyey magaalada yaman oo qoorta ugu jirtunbaaba qadin qadaca go-ayba kuushaa iyo waxaa yaryarka ah ee la isku qurqurxiyaana haddii adiga kula sahlantii dumarka lama sahlana <laughs> waabay waabay u dhimanba ama naftaaba had iyo jeer hawshoodu dee waa ilaahay baa yidhi waman yunashau fi lxilyati wahuwa fi lkhisaami hayru mubiin yunasha baa ilahay ui waaba barbaarintoodi iyo korintooda ka qayb iblaha iyo dahab maxay haystaa iyo dahab ma loo iibiyo maxaa loogu iibin waaye waxaasaa muran badani in badan uu ka dhacaaba qoysas badan waaya farajacat way noqotay talmasu ciqdaha iyada oo kuusheedii raadinaysa taltamisu ciqdaha taltamisu ciqdaha iyadoo raadinaysa kuusheedii bay laabatay bal waxay tidhi cid badan ba ha u sheegina raadkii un dib u yaro raaco soo qabo faxabisahaa ibtiqaau kuusa raadinteedii bay habsaamay waxa xabsi ku sameeyey macnaha waxa habsaamiyey intii ay bahashii soo daydaysa xadiidka mar horena waynu soo marnay fa aqbala arahdu waxaa jamicii baa soo qaabilay alladiina kaanuu kuwaasoo ahaa yurxiluunaha kuwo rara kuwii islaantan rari jiray ayaa soo qaabilay faxtamaluu hawdajaha markaa aqalkeedii buulkeedii yaraa ayay qaadeen daaniina iyagoo malaynaya annahaa fiihi inay ku dhex jirto hawdajku dee waxa uu ahaa buul yaroo koobaro mitir iyo bar mitir waxla iyo adigu mitir iyo bar dherarkaa meel qofka dumarhi ay maaragtay harsan karto dabaysha iyo ay ka yaro geli karto oo saa intay u yaro huluulato dabeedna intoo la qaado awrkii oo heeriyeysan dushiisa la saarayo lagu xidxidhayo markaa saasunbuu isaga soconaya iyaduna waanay ku asturan tahay waanu u yaro raaxaynaya waxyaabaha ay carabta dumarka ku ilaalin jireen bay ka mid ahaa marka hawdajku waa kaa marka dee kooxdii xokaynta ahayd ee shaqada heeganka u ahayd ayaa islaantii intay soo qaabileen iyagoo moodaya inay ku dhex jirto bay bahalkii yaraa qaadeenoo markii la dhaqaajineen bay awrkii dhag ku siiyeen gibisha uxidheen marka waxay isweydiin la maxaa kalifay inay kala garan waayaan meel maran iyo meel wax ku jiraan meel bani aadam ku jira iyo meel faariqa ah inay kala garan waayaan talo maxaa kalifay tii baa jawaabteeda ay tanta lianna anisaa dumarku kunna idaak waktigaa waxay ahayd khifaafan kuwa fudfudud lam yakshahunna lax hilibna ma qaban dumarkaa iska fududaa waktigaasoo may ahayn dumar culculus dumar shaqeeyo bay ahaayeen wax badanna aan cunine sida dumarkeennan meel uun fadhiya in la soo jiifo aqalka dhexdiisa Ehm, may hayn beer baa la qodi jiray oo waa la socon jiray oo baasha cunnada la idhaahdana keer badan lama siin jirin ee saddexda miil haddii mid wax la helo naftun baaba intaa lagu ilaalin jiray dadku wax kale u noolaayeen cibaadada ilaahay iyo xaqiijinta diinta ee umay noolayn uun inay raaxaystaan ay lugafidsadaan oo ay kala duduwaan waxay shalay cuneen iyo waxay maanta cuneen si dhandhanku u macaanaado <laughs> haatayna waaya waayo gaaladaa waxa u badan ay ka sheekeeyaan waa cunada waxaa laga yaabaa qofka in badan la dhaqmay wuu dareemayaae majlis kastay yimaadaan cunadiisa waxa uu xiiseeyo wuxuu ku dalxiiso in badan yataxadat lkufaar can iطacaam walaysa almuminu kadalik qofka muminkii laakiin sidaa maahe wuxuu u noolyahay inuu alla caabudo cunadana uu ku nool yahayo wixii kasoo horbaxa ayuu nafta ku maaweelinaya miskiino marka saasay ahaayeenba habeena dhan baaba bilaaba soo geli jiray aan dabka aqal aqal kaba dab lagu shiri jirin bay caaisha leedahay yaa saalixiinkaynu kusoo marnay baabu taqashuf baabkii sheegayay maaragtay taqliilka cunada waaya de meesha ma jir jirinba dad shilisiba may jirin falam yastankir ilqawmu qoladii may diidin khifat alhawdaj baalkan hawdajka laydhaa fudaydkiisii lama yaabin istinkaarku waa diidmay layaab qoladii ranaysay lama yaabinba bahalka wa kaanat caaishatu jaariyatan xadiidata sin inantanina waxaa ahayd inan da-yar ayay ahayd caaisha fa jaa-at manzila aljeysh colku halkii uu deganaabay timid bacda an wajadat cibtaha intii ay kuusheedii timid heshay kadib ayaa colku halkii uu ka guuray ayay timid walaysa bilmanzili daacin walaa mujiib iyadoo meesha aan u joogin wax yeedhaaba iyo wax u jawaaba daacin waa wax yeedha walaa mujiibin iyo wax u jawaaba maxaynu inagu nidhaahnaa waa jaaqla meeshiioo jaaqla ah faqalabataa caynaaha labadeedii indhood baa ka xoog bato fanaamat way seexatay colkuna raacdareeb buu lahaa raacda reebtu waxa wey ama iskaba raacin ragga had iyo jeer waa aragga ah ama geesiyaasha aba xagga dambe la mariyaa si dadka wixii hadhana ay isu soo kabaraaciyaan cadowgana ay u difaacaan wixii dadka soo raacdaynaya wa kaana aladii yasiiru walaa aljeish colka dabadiisa kii socdayna waxau ahaa yaftaqidu isaga oo eegaya daa'icahu colka ka kalumay isagoo soo baarbaarhaya safwaan bnu mucaal safwaan ibnu mucaal saxaabiga laydhaa ayuu ahaa ninka iskabaraacinta colka qaabilsan ya ee maaragtay had iyo jeer milatariga waxa u caadaa in qayb baabuur wareegta la sameeyo ah, miinada iyo marka meeeryada la dhaafo si miino raacda reeba iyo udhigo oo colka inta badan xagga dambe wareega marka ninkaasi saasoo ahaa fa asbaxa cinda manziliha wuxuuna ku waabariistay halkii inantani joogtay facarafahaa carafahaa iyadiibuu gartay liannahu kaana ra'aahaa qabla alxijaab intii aan xijaabku soo degin buu inantan arkay fastarjaca istirjaac buu sameeyey inna lilaahi wa ilayhi raajicuun islaantii nebigaaba cidlo taagan fastayqadtu biistirjaaci waxay leedahay markaa waxaan kusoo baraarugay ereygaa uu akhriyayay wasatartu waj wasatarat wajhaha fastayqadat biistirjaacihi macnaha calaa wuxuu uga waramayaa biariiqa alkayb wasatarat wajhaha bijilbaabiha wejigeediina waxay ku qarisay jilbaabkeedii fa araaha raaxilatahu neefkiisii neefkiisiibuu tu'iyey hashiibuu tu'iyey wa arkabahaa markaasuu fuushiiyey min kayri an yatakalamaa bikelimati iyagoon kelmadba ku hadal buu ihi bal fuul awrkan awrkiibuu ayuunbuu ufadhiisiiyey si ay u fuusha uma indalaqa wuu tegey yaquudu biha raaxila isagoo awrkii ku hogaaminaya xataa wasala aljeish ilaa colkii uu gaadhay wahuwa naazilun liraaxila liraaxa wahuwa naazilun iraaxa colkuna wuxuu u degay istiraaxa daraaddeed macnaha si loo nasto fa qaamat waxaa istaagtay qiyaamatu ahli lifk nimankii wax been abuuranayay qiyaamadoodii hebel qiyaamihiisii baa kacay macnaha uu halaagsamay wey kuwa halaagoodii baa kacay wa qaaluu maa qaaluu wixii ay sheegeen bay ka sheegeen fii caaishata wa safwaan caasho iyo iyo safwaan wixii ay yidhaahdeen ayay ka yidhaahdeenoo aan afkaba lasoo marin karayn waladii tawallaa kibra alifk kii been abuuradka intiisa weyn dhabarka u ritayna cabdullaahi bnu ubay ninka magacaa la ydhaabaa waladii tawallaa kibra aka ilaahay suuradda ku tilmaamay ilahu cadaabun cadiim waay cadaab weyn buu leeyay kaas walamaa qadimuu lmadiinata kolkay madiine soo galeen macnaa de iyagu eegtii hore dabkii hore waa la baktiyey dabeed kolkay arkeen gabadhii oo maaragtay dee nin uu awrkii kasoo dejiyey oo saas oo kale ayay yidhaahdeen warkiiba wuxuu alkanaabu maaragtay bal gabadhaas eega iyo ninkaa isku keliyeystay halkaasay ka fadgudayaan oo qofku markuu xun yahay sidiisaba dadkana wuxuu moodaa siduu yahay walamaa qadimuu lmadiinata kolkii ay madiine soo galeen maridat caaishatu shahran bil bay caashi bukoot wannaasu yufiiduuna dadkuna waxay dhex gelayeen fii qowli ahli lifk dadkii ta abuuraya hadalkoodii unbay sheeg sheegayeen wuu yidhi baa la yidhi qiila waqaala waxa iyo waxaasay sheegayeen wahiya laa tashcuru iyaduna bishayin waxba may ogeyn ilaahay bay u siciidahay halkeeday iska xanuunsanaysa iska jiifta wa kaana tacrifu fii rasuuli rasuulillaah nebiga waxay ku taqaanay berigii hore riqatan xoogaa dabeec dabeecsanaana rifqi iyo naxariis bay ku taqaaneen idaa maridat markay bukooto markay bukooto xanaano gaara ah, iyo hadal dabacsan iyo noqnoqod badan iyo naxariis bay ku taqaanay berigii hore kolkay bukooto falam yucطihaa nasiiban minha qayb kamuu sininta ah fii hada almaradi xanuunkan xanuunkanay jiiftay wax qaybahoo dabacsanaantiia ah, may ka arag hadday berigii hore ku taqaanay jajabnaan badan tan waxba nasiib kamay helin bal kaana yamuru calaa baabi alxujra albaabka maqsinkeedu soo maraa laa yaziidu calaa qawlihi hadalka uu yidhaahdo kama kordhiyo kayfa xaalukum waar bal iska warrama intaasum islaantii waa sidee kayfa tiikum waar islaantii ka warrama intaasunbuu idhaahdaa mimaa jacalahaa arintaasi waxay casho ka yeeshay fii raybin cadiim shaki weyn raybku waa shakiga fii raybin cadiim shaki weyn bay igu tuurtay bay tihi arrintaas falamaa naqahat kolkay soo madax qaaday afaaqat min almarad hebel maxaa la idhaahdaa waa soo madax qaaday baa la idhaha markuu muddo madaxa dhulka ku hayuu jiifo wallaahi maalmahan wuu iska yaro ladan yahayo wuu soo yaro madax qaaday markii aan naqahat kharajat way baxday hiya waa umu misdax ibnu afaaq ninka Um, eh, mistax la idhaahdo hooyadii iyo caasha isgaro raacay mistaxanina wuxuu ahaa axadu ahli lefka qoladii been abuuradkan wax ka yaro sheeg sheegay buu ahaa asxaab wanaagsan u ahaaye laakiin dadkii hadalku ka soo yeeryeedhay ayuu ahaa marka ninkaa hooyadii iyo caashaa dabadda u yaro baxay waxaanay dabadda ugu baxeen litabarusi inay ku soo muraadsadaan khaarij albuyuut guryaha dabaddooda oo waad sii lahayd amruna amru carabi lwal arrinka iyagoo arrinkii carabtee hore u ahaayo suuliga iyo waanu iyo naci jirnay maaragtay meeshan xamaamka oo inuu yaro ururaya un baanu arki jirnay dabeetana qof bani qofka bani aadamkii waxaanu dareensanay inaanu maaragtay ula soo kaadi tegaynin gurigee dabadda uga kaadi tegayo <laughs> mid reer miyiga iyo waxasyar idaacadeeye iyo mid reer magaalka aho kii reer miyiga ahaa waxa uu ku idaacadeeyey reer magaalka waar naga aamusa dadkiina guriga ukaadi tegaya bu <laughs> intaad banaanka ilaahay tegi lahaydeene kaadida dabadda la tegi lahaydeen gurigaa kula soo noqotaa bu marka dee qisada way dheeraade u soo gaagaabinaya sida caaisha sheeg waxay tii waxaanu yaro karaahiyeysan jirnay kniifkiiyo waxaasoo arrinkii carabta hore kale ayaanu ku soconayoo dabadaanu yaro xiisaynayn taasina waa ta keentay dee iyadoo xamaamadu buuxaan dadka qaarkood inay dooxaasun ku meeraystaan waayo meeshaa cidlada ee banaanka ah wasakdi ay banaanka dadka udhigaan facaarat umu mistax fii mirdihaa islaamta ninkan dhashe umu mistax la idhaahdaa waxay ku turunturootay mirdigeed mirdiguna waxa weeyaanun darafka marada maradii dheeray darafkeediibay ku turunturootay faqaalat acisa mistax alla mistax baa hoogay bay ti mistax xoogiisa waa inankeeda alla inankaygii hebel baa hoogay ee mistax la odhanayay faqaalat caaisha bisa maa qult marka caaisha waxay tihi dana hadalkaasi waa hadal xun baad atasubiina rajula shahida bedran ma waxaad habaaraysaa nin beder xaadiray rag iskuma jire maalinkii cajiibka ahaa ee beder la ohan jiray nin ka qayb qaatay oo cadow naafeeyama ninkaasaad caayaysa ama habaaraysa faqaalat yaa hantaah alla tan ti marka luqadii aynu u rogno teena yaahan taahatan yaa haadihina waa lagu fasiray naa tane isma ogeyn isma ogudbiiba aslay awalam tasmacii maa qaaluu waxay sheegeen miyaana dhegaysanbabay oo mabaad maqal miyaa waxay daldaleen macainankaygaasi fasa'alathaa caaishatu can dalik caashi waxay weydiisay arrintaa fa akhbaratha alkhabara warkiibay markaa akhriday alkhabar muxdin ilfadic ayay maari ayay sheeg sheegtay هكذا قالوا كذا وكذا وكذا, وكذا. فازدادت مرضا على مرضها maradkeedii mid kale ayaa ugu kordhay lianna maradaha alawal kaana jismiya waathaani kaana nafsiyan aydan qad tarakama calayha almaradaan kii hore wuxuu aha jirhka kii labaadee shucuurka iyo dareenka ayaa ugu darmay qofka bani aadamkaana waxaa la idhaahdaa xanuunkiisa qayb baa dareena qayb aan yarayn ayaa dareenka ah marka haddii aada xanuunsatida dareenkaagu iska wanaagsan yaho moralkaagu aada u fiican yahay oo lagaa farxiyo xanuunku wuu kuu fududaadaa oo in fara badan dabiibku waxaa jira dabiib la yidhaahdo adabiib annafs muxuu isagu taraa waxaa laga yaabaa qofkii oo aanu waxba u qaban intuu soo hor fadhiista inuu ku akhriyo un siduu ugu akhriyayo dabeetana qofkii isagoo taabaninba inuu iska baxo oo nafisay isagoo nafisay inuu iska baxo marka iyadu dee xanuunkii hore nafsaaniyaadkiibaa ayaa dhaawacmay walamaa jaaha calayhi asalaatu wasalaam markuu nebigu u yimi kacaadatii sidiisii hore iska warrama unba arrinku dambeeyey istaadanat uwa fasax bay weydiistay an tumarada fii beyti abiiha in lagu soo yar dhaqaaleeyo guriga aabbaheed tamriidku waxa weeyaan waa xanaanatulmariid in qofkan si fiican loo xanaaniyo gurigii aabbahay waa yan xanuunsanayaae gurigii aabbahay bal ha laygu soo xanaaniyo fa adina lahaa dee orod iska teg buuli fa sa'alat ummaha camaa yaquulu nnaas hooyadeed waxay weydiisay dadku wuxuu daldalayo hooyo waa maxay waxaan la sheeg sheegayaa fa qaalat islaantiina waxay tidhi waayeel bay ahayde yaa bunaya hawini calaa nafsik inantaydiye yarayday naftaada isdeji hawinii calaa nafsi hawinii calayk bal hadda isdeji bayt isdeji fawallaahi laqalamaa kaanat imra'atu qadu wadi'atan cinda rajulin yuxibuha walahaa daraa'ib ilaa aktarna calayha waxay tidhi faqalamaa fawallaahi laqalamaa kaanat imra'a a in yar bay jirtaa ruux dumar qadu weligeedba wadiicatan wanaagsan Ah, way yar tahay gabarh wanaagsan oo cinda rajulin yuxibuhaa nin jecelna ag joogta ma badna gabadh wanaagsan oo nin jecel ag joogta walahaa daraa'i qaar col u ah iska leh ilaa haddii ay jirto gabadhaa iska ladane raalliyada ah ee wanaagsan ee nin jecel ag joogta agsarna calayha ay dicaayaad wاlkalaam hadalkay ku badiyaa xasadka waa lagu badiyaa sunada addunyada la qabsamaysa hunaaka xasad xaasid baa jira xaasidkaasoo ah laba kastoo isku wanaagsan waa la kala diriyaa dadkeenna waxa u caadaa dhaqanka jeqallafsanaanta la idhaahdo markay maqlaan ninka oo gabadhiisu ay leedahay hebel hebelow isaguna uu leeyahay heblaayo hebeley awuxu maxay leedahay taasi indheheeday ka jeceshahayba oo walaal miyuu ka lumaya bay odhan miyuu ka lumaya saw kan u jooga <laughs> ah, waa raalliya raalliya macnaha eh, waad qaaliban asoomaaliyun laa yuxibuuna an maaragtay inay maaragtay yadhar calayha ilmuruuna inuu ka muuqdo maaragtay ma jecla waaya haddii ay u yeedhayso waxa inay isyar geejiso weeyo ay tidhaahdo waryaah iyo maaragtay inay hebelow iyo kii odaygii ne waxa inay tidhaa markaa waxay tidhi fawallaahi laqalamaa kaanat imraatun qad wadia waxaa yar bay tihi gabadh wanaagsanina cinda rajulin yuxibuhaa oo nin jecel ag joogta walahaa daraa ilaa calayha way ku badiyaan hadalka waa la xaasidaan laba kastoo isku wanaagsanba in la dhex maro waa laska waa la iska jeceliy faqaalat caaishatu subxaana allah ilaahay baa xumaan ka wafan awaqad taxadatha annaasu bi dadkii ma waxaasay ku sheekaystay waxaan moodayay waxaa laga xoroobe ma waxaasa asxaabtii lala soo dhex galayoo na sheegay annagoo beri ah waa tacajub wey waa yaabsanta wabaka tilka leyla habeenkaasi oyday xataa asbaxat way waabariisa way waabariisat laa yarqa'u lahaa damcun iyadoona ilmadu ka go-ayn walaa taktaxilu binawmin hurdana aan ku indhakuulanayn igtixaalku waa indhakuusha walaa taktaxilu binawm hurdana aan isheeda taabsiinin wa fii khilaali daalik arrintaa dhexdeeda iyadoo arrintaasi jirto xaaskii nabiga saa u kala maqayn oo nabigeena shakiyey waxaad arkaysaa alrasuulu bashar laa yaclamu lgayb ilaa maa akhbarahu allahu tacaala wax uu dee ogyahay ma jiro hadduu ogaan lahaa tan dee warkuuma ba shakiya nabigu calayhi salaatu wasalaam wa bani aadam qul inamaa ana basharun milukum yuuxaa ilaya anamaa ilaahukum ilaahan waaxid yuuxaa ilay marka bikayr lwaxy milu bashar haddii aanu loo waaxyoonin maa yaclam ma garanayo cidhiiriga uu nebiga ku jira iyo xaaskiis iyo waxaa loo dhan hadduu ayb og yahay mama jiraanba war iska aamusa wa odhan waxaan inagaa ogo waa beene marka dee ma oga kuma qanacsana laakiin naftii laakiin waxbaa jiray wa fii khilaali daalika arrintaa dhexdeeda kaana calayhi salaatu wasalaam nebigu wuxuu ahaa yastashiiru mid la tashadaa kibaara ahli beytihi fii ma yafcal ahlu beytkiisa raggii u waaweynaa ayuu kala tashanaya maxaa sameeyaa fa qaala lahu usaamatu bnu zayd waa saxaabigii uu jeclaa xibu xiba rasuulillaah wuxuu ku yidhi wuxuu u sheegay limaa yaclamuhu wixii uu ka ogaayo min baraa'ati caaisha caasho beri noqoshadeedii iyo hufnaanteedii ayuu ka waramay waaya baraadeedii wuxuu ku yidhi ahlaka ahlak walaa naclamu calayhim ilaa khayra ahlaka ahlak waxa weeyaan waa min baab aliqraa tanbiihu lmukhaaطabi calaa amrin maxmuud qofka mukhaaطabkao lagu baraarujiyo arrin wanaagsan ahlaka ahlag ehelkaaga ehelkaaga ilaasho ilaasho yaa laydin waraabuyu idiin soo dhici walaa naclamu calayhim ilaa khayr annagu khayr khayr waxaana islaantaadaa kuma ogini xaaskaaga iska ilaasho wa qaala caliy bnu abi aalib calina kelmadanaa laga raacay waxa uu yihi lam yudayiq illaahu calayka wanisaau siwahaa kaiir lam yudayiq illaahu calayk dee ilaahay cidhiidhi kuma gelinin wanisaa ahaa dumarka iyada kasoo haray islaantan kaiirun dee way badan yihin waxaynu isleenahay khatar cadi waay dee dumarkaad haysatee kale ad qabtaana waa badan yihin kuwo kaloo la guursan karaana waa badan yihin baryahanna waad warwarayso diiqad baabaad gashaye dee dumarku way badan yihin hadda fur mu odhan lam yu lam yaqul lahu aliqa laakinahu dee waxaad arksa arkaysaa maarata in laydha in laydha buu shiday Ah. intaasuu uri anigu waxaan arkaya inaad ciriiri ku jirto ciriiriga iskaga baxo da islaamaha soo harayna way badanya intaasuu buri wasaliljaariyata tasduq ah, inanta jaariyadee shaqaysana weydii run bay kuu sheegayan wax ma xaqiijin karo muu odhanin waxaan way qabtaa laakiin diiqadan in adeerkii ayuunbu ka naxay fadacaa calayhi salaatu wasalaam bariira jaariyata caaisha inantii bariire la odhan jiray u caaisha ayuu u yeedhay wa lahaa wuxuu ku yidhi hal ra'ayti min shayin yaribuki wax miyaad aragtay ku shaki geliya xagga caasha faqaalat waxay tihi waladii bacadaka bilxaqi maa ra'aytu calayha amra qad akmisu ah, aciibu calayha waxay leedahay ilaahay xaq kugu soo diray baan ku dhaartay inantaa kumaan arag arin akmisu aan ku ceebeeyo kayra annahaa laakiin iyadu jaariyatun xadiidatu sin waa inan da-deedu ay yar tahayoo tanaamu can cajiiniha qooshkuunbay ka yara seexataa fata'ti daajinu fatakulu waxartaa timaado cunto markaa intaasina ceeb maaha walaysa hada cayb waa exidin wey xaadis ha xaadis basiid wey taas inantu waa inan yaroo dee intaanay arrimaha aqalka isku yaro dubaridin ee aanay dhagdhag ka siinin aanay wixii oo dhan wada dhammaystirin inta yaro lulooto baa ay maaragtay timaadaa baashaasioo qooshkana way jeceshahay had iyo jeer waxartaa ah yaree daajinku waa ta guri joogta ah kaasay cuntaa waxa weeyaan waxaan ceeb lagu sheegi karin faqaama calayhi markuu nebigu warwaraystay ayaa waxba u arki waayey lam yataakad maaragtay mima qaalahu naas maaratay lam yashcur muu dareemin wax ay waxa ay sheegeen waxba kama dareemin faqaama calayhi salaatu wasalaam min yowmihi maalintiibuu istaagay wasacida almimbar mimbarkiibuu fuulay nebigu markuu arrinkii hayn waayey problem family waa mushkil caailiya khatiir weyn wlmuslimuuna mujtamicuuna muslimiintiina meeshay ku urursan yihin wa markaasaa wuxuu ihi man yacdirunii waryaa iga dawmarinaya oo iga qabanaya min rajuli qad balaganii adaahu fii ahli waryaa iga qabanaya nin dhibaatadiisi xaaskayga ay soo gaadhay qad balaganii adaahu fii ahli dhibaatadiisiibaa soo isoo gaadhay oo xaaskaygi soo gaadhay nabigii baa saa uga cataaday calayhi salaatu wasalaam qof kastoo wanaagsani inuu sidimul dhuq iska ahaado oo dadku mid xun iyo mid wanaagsaniba ay wada ammaanaan dee yuu eegin isqaban maysa arrintaasi wanaagga laftiisaa dad ku ah wax buufinaya oo sida shaydaanku had iyo jeer uu adaanka uga cararoo kale uga yahay marka ehm, dhaqanka rasuulka eeg sala allahu calayhi wasalam iyo wuxuu soo maray wallaahi maa calimtu calaa ahli ilaa khayra xaaskayga wax wanaagsan mooye wax kale kuma ogin wadakaruu rajula ninna way sheeg sheegeen waa safwaan maa calimtu calayhi ilaa khayran khayr mooye ninkaana wax kale kuma ogi wamaa yadkulu calaa ahli ilaa maci reerkaygana uma soo geli jirin isagoo ila socda mooyaane ninkanay xaaska ku xanteen reerkaygaba uma soo geli jirin oo ismay aqoonin ilaa isagoo ila socda mooyaane sidaasaa saxa weeye xaafad nin leeya iyo islaan nin qabo inay raguun isaga yimaadaan iskala sheekaystaan isaga hoydaan meesha arrin nin weyn arrin meesha qabta maaha waa dumaashidaye maa hebla iyo caynkan iyo caynka islaantii annaga noo dhaxday weeye nin bay udhaxdayba ma jirtaba marka dhaqanka soomaalida wixii liita inaga tuura ninkiina xataa wuxuuba ka khatilayaaba inuu idhaahdo waar habeennimadan maxaa meesha ku fadhiisiiyey islaantiio dee qolkii hurdadaba midi ula fadhiyo ay sheeko jacba hayaan khatar cadiim war meesha maxaa ku fadhiisiye iskaga kaca duu idhaadana waarba hadullayo hinaas waa mid xuno hinaaso badan ba idhaha hinaasi wallahi saaxib alkiira ayaa odhanaya mish macquul haada marka runtii dhaqamadaa in la bedelo weeyo ninku marka guriga la imanaya ee reerka wax looga baahan yaha waa in ninka lala socdaa oo meesha shukuugta ina shaydaana yajri min ibni aadama majra dam shaki baa iman karaa marka arintaasi waa xasaas carabta xagga inaga wanaagsan oo dhaqanka islaamiga ah haya waa kuwa sacuudigu islaamtun bay gadaanka haystaan bay idhahdaan dadkeen markay xagga ka yimaadaan kolkay toodii arki waayaan islaamtun bay gadaanka haystaan bay idhahdaan iyagoo maaragtay kuwa ilaa cadaynaya asturnaan iyo adaab iyo anshax fiican balaaya waa laga hortagaa waaya wallaahi ninkaasi buu nebigu xaafadda ma iman jirin isagoo ila socda mooyaane fa sacd bnu mucaad geesigii mujaahidka ahaa ee suldaanka ahaa ayaa waxau ihi ana yaa rasuul allahi acdiruk minhu anaa kaaga cudur cudurdaaraya anaa kaa qabanaya fain kaana min alaws darabtu cunuqa hadduu aws oo qabiilada aan suldaanka ka ahay uu yahay qoortan ka jari wain kaana min ikhwaanina min alkhasraj hadduu qabiiladan kale walaalaha iyo reer khasraj yahayna amartanaa fafacalnaa amrak dee amar unbaadna siino markaasaan amarkaaga dee fulin de waxaa laga qabtaad odhanoo adaa amri waa xiisad baa noo yaro dhaxayse dee adunba amarka bixin kugu xawilayo shaqaanu ka qaban marka isagu sacd bnu mucaad waa sayid اlaws saxaabigan kale ee hadli doone sacd bnu cubaada isaguna waa sayid اkhasraj waay intaasaa intaasu faqaama sacd bnu cubaada alkhasraj ninkaasaa isaguna istaaga nin wanaagsan aho laakin dee caaisha say leedahay ni kaana rajula saalix lakin shuway akhadatu eh, xamiya qaliil in yaroo xamiyaabaa maaragtay taabatay nin wanaagsan bu ahaabay leedahay wa qaala wuxuu hi kadabta lacamrullahi laa taktulu walaa taqdiru calaa qatl lacamrullah ilaahay baa ku dhaartee laa taktulu inaana dilaynin bui walaa taqdiru calaa qatlihi inaad dishana ma kartid ya meeshaan anagu suldaanka u ahay nin loo soo dhici kara may walow kaana min rahadika hadduu qabiiladaada ka tirsanaan lahaa aada suldaanka u tahay ma axbabta maad jeclaysateen annahu yuqtal in la dilo ee mataayadaa soo gudbaysaagu in midhkaasaa ka qarxay isagana uu ka qarxaye waaya ah, nin habaray dhashay halma seegi waayo faqaama usayd ibnu xubayr ayaa istaagay wa qaala lisacdi bni cubaada usayd ibnu xudayna ninkii hadalka hore yuu xaggiisa kasoo jeedaaye lahaa nebiga annagaa shaqo ka qaban isaguna wuxuu yihi kadabta lacamrullah been baad sheegtay ilaahay baan ku dhaartay lanaqtulanahu waanu dili waanu dili qoladaadaba ha ahaadee fa inaka munaafiq munaafiq baad tahay oo tujaadilu can ilmunaafiqiin munaafiqiintaabaad u doodaysaa miyaa isna halkaasu ka tuuray wakaadad waxay u dhowaatay takuunu fitnatu bayna alawsi waalkhasraj labadaa qabiilo in fitna ay ka dhex hooganto lawlaa ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam haddii nebigu nazala min fawqi lmimbar haddaanu mimbarka ka degin wakhafadahum xataa sakatu war cagta udhiga war cagta udhiga war miyadaan miyi qaba <laughs> nebigiibaa marka maratuur baabu galayba arrinku tiisiiyo islaantiisiyaa u taagnaaye in qabaa'il dagaalamaa ayay u dhawaatay waa arrin aada u aada usiiba wey ilaahayna waa ka marka wadkuruu nicmat allahi calaykum id kuntum acdaaan faallafa bayna quluubikum faasbaxtum binicmatihi ikhwaana wa calaa shafaa xufratin min annaar faanqadakum minha waa nicmadii ilahay dib xusuusta baa ilahay u leey god qarkiibaa saarnaydeen beriga qabyaaladda ay isu haysateen bohol naareed ayaa qarka u saarnaydeen kolkaasaa ilaahay diinta iyo islaamnimada iyo rasuulka ayuu idinku badbaadiyey nicmadii ilaahay xusuusta naxliga dib ha ugu noqonina waaya bal arintaasi eg waa khatar cadiim wey marka labaada la sigtayna markaasay ahaayeen oo haddii nebigiiyo dee halkaa jooga ay dagaalami lahaayeen dee waabay halaagsami lahaayeenba waxaama suuragal noqon le in naaray kusoo degtaba hadday isla jiraan nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam marka halkaa waxaad ka arkaysaa arrimu way kala waawen yihiine marka ay taada taagan tahay ee tu ummadeed ay kusoo biirta taada waa la iska dhaafi taada jeebkaad ku ridan danta guud un baad eegi fitno khaasi hadday jirto fitnada caamkaa un ilaali bal wixii kusoo soo gaadha iska xejiso haddii mid ka waaweyni ay imanayso waaya arrinku markuu halkaa marayo amaa caaisha fa baqiyat laylatayni laa yarqau lahaa damcun laba habeen bay sii hurday ayay sii joogtay dheh iyadoona ilmadu ka go-ayn walaa tastaxilu binawm hurdana aanay ku indha kuulanayn wa baynamaa hiya maca abawayha iyada oo wakti waktiyada ka mida labadeedii aabba la joogta labadeeda aabba dee waa ayo aabbaheed iyo hooyadeed min baabi takliib id dakala annabiyu calayhi asalaatu wasalaam nebigii baa usoo galay qoyskii daahirka ahaa xaaskiisii iyo xididkiisii buu usoo galay fasallama uma jalasa faqaal intuu salaamuu fadhiistay buu yidhi amaa bacd yaa caaisha inahu balaqanii canka kada wakada cashay waxaay waxaasaa iga soo kaa gaadhay oo la sheeg sheegay fain kunti barii'atan fasayubri'uki illaah haddii aada berita ilaahay ku beriyeeli wain kunti almamti bidanbin haddii aada dembi taabatay ikhtiraaf haddaad samaysay ila laman baa la yidhi aladiina yajtanibuuna kabaa'ir alismi waalfawaaxisha ila laman haddii aada almamti bidanbin haddii aad waxun taabato fastakfir illaaha watuubii ilayh dee ilaahay u noqo u toobadkeen fa ina alcabda idaa ctaraf addoonku markuu dembiga qirto wa taaba taaba allaahu calayh ee uu toobadkeena ilaahayna towbadda uu ka aqbalaa inuun haddaba dee iska qiro toobadkeen fatalaqasa damcu caaisha caaisho ilmadii baa ka go-da waxay tidhi dee ilaahay baa u furaya hadalkae ilmadiibaa iga goday iyo hiqhiqdii wa qaalat liabawayha labadii dhalaybaa waxay ku tidhi caaisha ajiiba rasuula allah dee u jawaaba nebiga faqaalaa waxay idhaahdeen odaygii sodonkii iyo sodohdii wallaahi maa nadri maa naquul waxaanu idhaahna ma garan mayno arrinku iskaga kaayo daatayo waxaanu idhaahna ma fahmayno faqaalat waxay tihi innii wallah waan dhaartee laqad calimtu waxaan ogahay anakum samictum hada alxadiid in sheekadaa maqasheen waan ogahay xata istaqara fii anfusikum wasadaqtum bihi ilaa uu naftiina kusugtay oo ku sugmay oo rumaysateenba fala in qultu lakum haddaan idinku idhaahdo inii bari inii barii'atun laa tusadiquuni beridaanay haddaan idin idhaahdo istifaacunbaa u arkaysaano i rumayn maysaan ii rumayn maysaan walain ictaraftu lakum haddaan idiin qirto biamrin arrin haddaan idiin qirto bay tidhi caasho wallaahu yaclamu annii minhu bariia ilaahayna u ogyahay inaan ka beri ahay arrintaa xumaantee laygu sheegeen berida ka ahay haddaan idiin qirto ilaahayna sidaa uu ogyahay inaan beri ka ahay latusadiqunnii wa idin rumaysan wallaahi laa ajidu lii walakum masalan idiin heli maayo aniga iyo idinka nebiga iyo intii la socotay way israacaysa illa waa islaam ninkeedii la hadlayse laa ajidu lii walakum masalan aniga iyo idinka tusaale inaan soo qaato inoo dhaxeeyo oo halkudhig loogu soo qaadan kara ma hayo ilaa abaa yuusufa xayu qaal maqaaladii nebi yuusuf ayuun baan ku dhawaaqi karaa oo aan usoo halka mahmaahda laga soo qaato anigu daliil ahaan usoo qaadan karaa fasabrun jamiil wallaahu lmustacaanu calaa maa tasifuun fasabrun jamiil faxaalii sabrun jamiil arrinka ila gudbane waa inaan sabrown wallaahu lmustacaan ilaahayna waa ka laga kaashado ee laga gargaarsado calaa maa tasifuuna waxa aad tilmaamaysaan ee sheegaysaan wax kale ma mahayabayt xaggan iyo xagganiba daran dhan waliba daran laakiin waxa aan rajaynaya ilaahay unbaa eh inuu ilaahay ina kala furto in yar kadibbana ilaahay baa kala oo sabirkii jamiilka ahaa uga jawaabay waxaasoo aayadiina jawaabteediibay markaa noqdeen iyada xaggeeda laga jawaabay la beri yeelaya allahu aclam